oo ujro aad ku qaadataan waa kitaabka ilaahay xadiidku wuxuu ka hadlaayey in qof inta qur-aan lagu aqriyo ujro laga qaato waana arki doonnaa xadiidkan xadiidka ku xiga sidaas ayuu ka hadlayey nabiga sala allahu calayhi wasalam marka wuxuu yidhi waxaad ujro ku qaadataan waxaa u xaqnimo badan kitaabka alle culummadu masaladu meelna nasay ku too waa ku cadda meelna qiyaasay ku gelaydaa in qof inta qur lagu akriyo ujro laga qaato xadiisku nasu ku yahay waaba meeshuu ku soo arooray waana ku cadli waana u daliishadeen shakina male waana sidii loogu heshiiyo oo haddii ujro lagu qaadanayo waa loogu heshiiyey qur in loo akriyo haddii qaabkii loogu heshiiyey aan lagu akrin qaadashadu laftirkeedu xalaal noqon me laakiin qaabkii loogu heshiiyey haddii loogu akriyo dadka qur-aanka lagu akriyo ama adkaarta lagu akriyo ujro laga qaato xadiisku waa ku cadyah wax shakiyana male ahlucilmiga gobolaa waxay yidhaahdeen xadiiskaa sababkuu ku soo arooray sabab khaasuu ahaa oo ah qof inta qur-aan lagu akriyo ujro laga qaato laakiin lafdigu waa caam lafdigu waa caam axaqu maa akhadtum calayhi ajran kitaab ullah maa akhad wax aad wax ku qaadataan waxaa ugu xaqnimo badan kitaabka alle oo hadda qiraaco kaliya lafdigu kuma soo aroorin inkastoo sababku ahaa haddana lafdigu waa caam waxay yidhahdeen alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab cibrada meesha laga fiiriyaana waa lafdiga cumuumkiisa ee ma ahan khusuuska sababkii sidaas daraaddeeda waxaa laga qaadanaa yidhaahdeen tacliimta oo qur-aanbariddaana ayadana ujro in lagu qaadan karo tacliimta oo qur-aanbariddaa in macallimiinta ujro ku qaadan karaan ayay deliil u tahay waa sida imaamunaa shaafici iyo ay mareen a'imo kale waa khilaafeen oo abuxaniifa uu ka mid yahay oo zuhri uu ka mid yahay waxayna yidhaahdeen maya xadiisku meeshuu ku soo arooruu gaar ku yihi sababtoo ah tuftu waa min baabi tadaawi waa min baabi ibi waa isdawayn baabkeed marka tuftani wax lagu qaataa waa dawayn wax lagu qaatay laakiin tacliimta qur'aanku waa cibaado cibaadadana ujradeeda allah laga qaata oo allah ku siinaya saas darteeda tacliimta waxba laguma qaadan karay mareen a'immadaas adillo badanay dariishadeen oo uu ka mid yahay ilaahay qowlkiisa subxaanaه wa tacaala walaa tashtaruu biaayaati illaahi amanan qaliila ha ku gadanina aayaadka alle lacag yar macnaha dheef adduun ha ku gadanina sidaasay deliishadeen waxay kaloo deliishadeen xadiiska abu daawuudku wariyey min xadiisi xubaada cibaadati bnu saamit wuxuu yidhi nabiga waxaan ku yidhi sala اllahu calayh wasalam rasuulka ilaahayow nin ayaa waxaan beri jiray farta iyo qur-aanka ninkiya qaanso ii soo hadiyeeyey qaansana hanti maahane waa qalab dagaal jihaadkaan ku gelayaa marka waa ka qaadana maxaa yaele jihaadkaan ku gelaya hadde maal ma nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam fain kunta tuxibbu an tudawaqa dawqan min naarin faqbalhu daad jeceshahay in surka lagu geliyo qool naar ah qaado qool naar ah in lagu geliyo waxay xadiidkaas wuxuu ku cad yahay inaysan bannaanayn qur-aan waxbaridiis in wax lagu qaato waa cibaado ilaahay baa ajar looga rabo maxaa yal naar alwelayahu nabigu yidhi sala allahu calay wasalam culummada jumhuurta ahe shaafici ka mid yahela waa lagu qaadan karaa xadiidkaas waxay uga jawaabeen waxay yidhaahdeen saxaabigan cibaada markii koobaad oo uu baraayay dadkan qur-aanka ujro kulama heshiin ee ilaahay inuu ajar uga helo ku bara hawaaba meel insha allah inuu u yaallaa loo rajaynay dib hadduu wax uga qaato hawaabkiiyuu gatay noqonay oo u laakiin marka hore hadduu kala heshiiyo waa bannaanta marka hore waa bannaanta mideeda kale waxay yidhaahdeen xadiiska bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan nin nabigu sala allahu calayh wasalam gabar uu ku nikaaxinayey oo xoolo kala waayey inuu meher uga dhigay inuu qur-aanka baro oo uu yidhi zawajtukahaa bimaa min alqur'aan waxaan kugula nikaaxiyey qur-aankaas aad taqaano ee bar marka waxay yidhaahdeen haddiiba lagu bannaysto furuujta oo waxyaalaha muxaramaadka ugu adag ah tacliimtii waana adduunyo farjiga bannaysigiisu ee in dhaqaalo maal a ah lagu qaataa waa min baabi alowlaa maadaama lagu bannaystay farji in xoola lagu qaadan karaana waa ka sii caddahay yidhaah marka si kastaba ha ahaatee waktiga hadda la joogo xaadirka in mas'alo kale la fadwooda munaasab ma ahan waa in la yidhaha waa lagu qaadan karaa sababtuna waxay tahay waktiyaalkii hore waxaa jiray cadiya dowladda muslimku ay siido dadka culimmadaho dadka diinta bara hadda macallimiinta qur-aanka bara wax cadiyo siinaa male waxaa jiray owqaaf oo dadka hantiilayaalka ay waqfaan beeruu waqfaa guryuu waqfaa wuxuu leeyahay dhaqaalaha ka soo xarooda qur-aankaa lagu baro dadka mid kale xoolo kalu waqfaa wuxuu leeyahy xadiidkaa lagu baro mid kale waa uu wuxuu leeyahy fiqigaah lagu baro wax waqaf ah oo meel yaalla ood maanta arkayda oo laleeyahay qur-aanka dadka lagu barana ma jiraan haddii la yidhaahdo markaa waa ka xaaraan macallimiintu inay ujro ku qaataan dadka ay qur-aanka barayaan macallimiintu ay ka wada shaqo tagaan waxaa soo baxaya qur-aankii in laga tago oo qur-aankii wax dadka bara la waayo waxay tahay markaa jawaabta munaasibka waqtigan culummaduna ay yidhaahdeen ay caddeeyeen in la yidhaha ujro ku qaata laakiin ammaanada gud ayadoo awal shaki ku jiray oo khilaaf ku jiray haddaadnan qur-aankii si saxa caruurtii u barin waxnaq ku qaadataan shaki yar male xaaraan inaad cunaydaan markaas wax shakiyaho yar markaas mare leh waa inaad farti ugu dadaashaan waa inaad xifdigii ugu dadaashaan waa inaad nudqigii tasxiixiisa ugu dadaashaan waa inaad ugu dadaashaan aadaabtii iyo tarbiyadii markaa awooddii macallinku uu bixiyo maqsuudkii laga rabay uu soo xasilo waqtigan munaasabo sidaasa hal shay kuma jiro ujrana laguma qaadan karo macallinkii jooga meel aan qur-aanka wax baraya la erag ilaa isaga maahan keligiisaa ka jooga wax qur-aan yaqaan markaas fardulcayn sida salaadu ay fardulcayn ugu tahay fardulcayn ugu noqona waxaa la fardulcaynna laguma qaadan karo u jiro fardulcayna isku bedelay markaas haddaan qof kaloo qur-aan baraya laakiin haddii la helaayo qof kaloo qur-aan dadka baraya ujiro waa ka qaadan kara maxaa la fardulcayn adiga kuguma ah wa khaasatan weliba qofkaan awoodin inuu qur-aankiina baro asagana noloshiisii dabaro oo ay noqonaydo imaa inuu ka tago qur-aanbaridda wa imaa inuu ujro qaato qofkaas shaki male waa inuu ujro qaato laakiin ammaanada uu guto ammaanada uu guto oo waxay miisaariyeen fuqahadu maalan hadduu qur-aankii baraa laakiin qaab laxmiya u baraa xalaalma noqoylayri ujradii ka baran hadduusan waxbaba barayn oo meesha iskaga hayo kaba daran soo maa marka masladaas waa uun khulaasadeedu inta xaafid ibnu kaiiran tafsiirku uga hadlaa bilowga horo maqrada labaad walaa tashtaruu biaayaatii amanan qaliila ada sharxeedu uga hadlaa sidaanuuna rajxa oo ah haddaysan fardulcayn ku noqon fardulcaynna waxay ku noqonaydaa keligiis markuu macallinku joogo oo macallin kale uusan meeshaas magaaladaas joogin markaasay fardulcayn ku noqonaydaa uuna awoodo inuu qur-aankana baro uusanna waxba ka qaadan markaas waa fardulcaynoo xalaalna maaha inuu wax qaata laakiin haddii meeshii macallimiin kale joogaan waa xalaal waa qaadana haddii xataa macallin kale ma joogo laakiin awood umale uu naftiisa ku debero qur-aankana dadka ku baro ayadana farducaynnimadoo ka dhece bule markaas laftirkeeda marka waa inuu qur-aanka dadka baro ammaanadana uu guto sidaasaa dawo ugu dhow rawa bukhaariyu can abi saciidin اkhudriy radi allaahu canhu qaal indalaqa waxaa tageen nafarun koox nafarka waxaa la dhaha maa bayna alaaati ilaa cashara waxa weeyaan wixii ka dhaxeeya saddex ilaa toban ayaa waxaa la idhahdaa nafar marka koox laakiin qiila wuxuu leeya ilaa afartan laga gaaro nafarka waa la yidhaahdaa saxaabadaanna soddon ahaayeen qowlkaas ayuuna rajaxayaa marka xadiisku indaaqa waxaa tageen nafarun koox kooxdoo min asxaabi nebiyi nebiga asxaabtiisii ka mida sala allahu calayh wasalam في safratin safar safarkaasoo saafaruuhaa ay safreen xataa nasaluu ilaa ay ku soo degeen calaa xayin qabiil qabiilkaasoo min axyaa'i lcarabi carabta qabaa'ilkeeda ka mida qabiil qabaa'ilka carbeed ka mid ay u soo martiyeen ay ku soo degeen fastadaafuuhum martiqaaday ka dalbadeenna martiqaaday yidhaahdeen faabow qabiilki waa kii madaxda ahaa ayaa diiday shacabkiina waa ku raacay faaboo way diideen qabiilkii an yudayifuuhum inay marti qaadaan fa ludiqa waxaa la qaninay sayidu daalika alxay qabiilkaas ninkii madaxda ka ahaa ilaahay raxmaddiisa waxaa ka mid ah iyo cadligiisa inuu ku gaar yeelay ciqaabkii ninkii madaxda ahaa maxaa yeelay diididdu jazaaan wifaaq tan kaleeto ilaahay waa alla xikmad badan waxaa la yidhi haddii mid shacabka ka mida la qaniini lahaa mas'alada soo socotoo ah saxaabadu inay dalbadeen cari kooxa waxaa dhacda inuusan awoodin midkaas oo ujeeddadii la rabay aan laga heli karin laakiin halka haboo waxaysto tabarta lahaa ayaa bahal qaniin haraana qaninay ama hangara leh ama baalka dabaqaroofka oo micida gadaal ku wato ku muda dadka kaasaa kii sayidka ahaa qaninay faludiqa waa la qaninay sayidu daalika alxayi qabiilkaas sayidkoodii fa sacow qabiilkii waa u dadaaleen lahu sayidkii bikulli shayin shay kasta bikulli shayin waxaa loola jiraa bikulli shayin kaanad caadatuhum an yatadaawuu bih shay kastoo caadadoodu ay ahayd qof haraan qaniina in lagu daweeyo ayay u sameeyeen ilaa dad kastaaba caaday leeyihiinoo qaninyada waxbay ku daweeyaan geed ay siiyaan ha ahaato qof ay yidhahdaan kutub ha dad kasto meel degan qaniyada dawey u laha ah, waxun caadooyin ahaa jira intay caado yiqiineenay mareen ah, intay caado yiqiineen oo in laysku daweeye ay arki jireen haddii qofka haraanqanin ama hangaran leh markaasay mareen fasa'aw way u dadaaleen lahu sayidkii bikulli shayin laa yanfacu sayidka xaaluusan anfacayn shay shayna wax kastay u sameeyaan qandhadu ka jebme xumadu dayme xanuunkii sidii ugu dheganya waa cadaaba faqaala bacdum ayagiiyaa isla hadlay markaas faqaala bacdum bacdu lqowm qoomkii gabalkood ah waxay ku yidhaahdeen macnaha libacdi low ataytum haddaad u tagtaan haaulaa'i raxdi jamacan alladiina jamaca nazaluu soo degeen yacnii nazaluu cindakum agtiinna soo degeen lacalahu jamacaas waxaa la arkaa an yakuuna inuu ku sugnaado cinda bacdin gobol ka mida agtood shay-un wax shay oo dawaa qaara waxay yidhaahdeen daad jamaca nala soo degayoo noo soo martiyey u tegi lahaydee waxaa dhici karta gobol ka mid ah in laga helo wax lagu daweeyo qofka la qaniinay lowda shardiyo haddii laga dhigo low ataytum haddaad u tagtaan haaulaa'i rahda jamacan aladiina jamaca soo degeen agtiinna nazaluu cindakum lacalahu jamacaas waxaa la arkaa an yakuuna cinda bacdin gobolkood agtooda inuu ku sugnaaday shay-un shay marka haddaad u tagtaan xasala almaqsuud jawaabkii lowda maxduufa haddii lowda shardiya laga dhigo haddaad u tegi lahaydee xasala almaqsuud ujeeddadii waa la gaari lahaa waxaa kaloo bannaan lowda tamani in laga dhigo a haddaad u tegi lahaydee waa ficnaa laheed oo la yidhaha jawaab uma baahna labadaba ku bannaan saas yidhaah faatow way u tageen hum jamaciyay u tageen faatow qabiilkiia waxay u tageen hum jamacii muslimiinta ahaa faqaaluu waxay yidhahdeen qabiiladii ayagoo la hadla saxaabadii yaa ayuha raadu jamacaano inna sayidana ninkii madaxda noo ahaa ludiqa waa la qaniinay wasacayna waa u dadaalnay lahu sayidka bikulli shayin shay kasta laa yanfaxu sayidka xaaluusan anfacayn shaygu fa cinda axadin qof agtiis ku sugan yahay axadkoo minkum idinka idinka mida min shayin shayna wax shay ah oo qaniyo lagu daweeyo qof hayaa maydinku jiraan fa qaala bacdum saxaabadii gabola waxay waaba raawiga saxaabiga xadiiska warina wey raawiga xadiidka waa abi saciid alkhudriy bacdiga riwaayadaha gabola caddayna abu saciid laftirkiisa weeye bacdigan lagu sheega fa qaala bacdum abu saciid weeye bacdiga wuxuu yidhi nacam haa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay inii aniga la arqi waa ku tufa wallaahi anaa ku tuf yidhi qaniyadu haraan qofkuu qanido wallaahi anaa ku tuf ah. walaakiin wallaahi allan ku dhaartee laqad istadafnaakum martiqaadan idinka dalbannay falam tudayifuunaa nama aadnaan marti qaadin famaa ana biraaqin lakum anuguna idinkugu tufi ma hmm. ka rafta meeshiisa martiqaadan idinka dalbannay waana martiqaadi diideen anuguna idinkugu tufi ma taasna wuxuu hi xaafid waxaa laga qaadanaa qofkii wanaaggiisa ku dilo wanaaggaaga in loo diidi karo maogtaa qof jiranoo rafanaayo in lagu tufaa waa wanaag sida fiican waa inaadan waxba weydiisan laakiin marti kuu soo martiyay in la marti qaadaaba waa wanaag bal waaba waajiba marka hadday wanaaggoodii diideen wanaaggiisii u diid waa bannaan tahay waa laga qaadaa xadiiska qofkii wanaaggiisa kuu diida mar haddana wanaagaaga u diidi karto hadduusan wanaaggaagu waajib kugu ahayn hadda qof inaad ku tuftaana waajib ma marka laakiin hadday waajib kugu tahay ma dhigi kartid waxbu iidiida markaas waa lagaa rabaa xaqa waajibka laakiin xaqa waajiba kanu ma ahayn saasuu yidhi nacamuu yidhi wallaahi allan ku dhaartay nii aniga la arki waa ku tufaa walaakiin wallaahi laqad istadafnaakum waa idinka martiqaad dalbannay falam tudayifuuna nama adnaan martiqaadin famaa ana anigu ma ihi biraaqin lakum mid idinkugu tufaa xataa tajcalu lanaa ilaa aad noo yeeshaan juclan ujro ilaa aad ujro noo yeeshaanoo aad waxa weeyaan qarashkaadna siinaydaan iyo mushqaayad sheegtaan idinkugu tufima fasaalaxuu qabiilkii waa kula heshiyeen hum saxaabadii calaa qadiicin goosan min alqanami cari ah goosan macnaha ilaa soddon neef soddon neefoo cari aan idinsiinayna ha yidhaahde soddon aheeda yidhahde marka waxa tufaa waa hal saxaabi laakiin saxaabiga asagaa wuxuu go'aansaday wixii ka soo xasila tuftiisa inuu la qaybsado saxaabada la socoto isagaa isku laasimiyey cidna kuma laasimin saas daraaddeed wixii la helay saxaabada wada qaybsatay taas markaa waa min baab alikraam qofkuna wixii uu go'aansado waa la socodsiina isagaa go'aansaday inta ku tufo ujrada lagu helo inuu ka dhaxaydo saxaabada la socoto isagaa go-aanka ku gaaro isagaa go-aanka ku gaahay fasaalaxuu qabiilkii waxay kula heshiiyeen hum saxaabadii calaa qadiicin goosan goosankoo min alqanami ari ah macnaha xoogaa ari aho soddon neefoo ari ah aanin siinaynaa yidhahdeen haddaad noogu tuftaan fandalaqa waa tegay abu saciidin alkhudriy fandalaqa waa faacilku waa bacdigii ku tufaayey waana abu alkhudriy fandalaqa abu saciid waa tegay wa jacala wuxuu gudagalay yadfunu inuu ku tufo calayhi korkiisa ويقرأ uu ku akriyo الحمdu للahi رب العاaلمين الحمdu لله رب العاaلمين waa فاaتixada magaceeda magaca فاaتixada waxaa la yidhaahdaa oo magacyaal badan ay leedahay waxaa ka mida الحamdu للahi رب العاaلمين magaceeday ka mida marka macnaheedu waxa weeye فاaتixadu ku akriyo macnuhu maaha marka horuu ku tufay markaasuu فاaتixa kadib akriyo wowduna ma tusto tartiib ma tusto ee waxay ta فاaتixadu marka hore akriyey kadibuu ku tufay maxaa yeelay horta tafli xaa la yidhaha maxaa la tafli yanfuqu nafqan macahu adnaa busaaq waxay tahay wuxuu ku tufaayey neef oo candhuuf yar ku jirto tuftuna waa saas nabigaana yidhi sala allahu calayh wasalam candhuufta iyo carlada laysku daro ilaahay baa dadka ku caafiya ah, ah candhuufta marka marka qur-aanka qofkaanu akriyo candhuuftan waa candhuuftii qiraa'ada iyo ficilkaas ka dhalatay taasaa barakadii qur-aanku ku jirta wey waxa lagu tufaana qofka waa midaas marka aariyo oo candhuuf yaru ku jirta wey wuxuu ku tufa horta taas ogaada saas darteeda qof marka wax lagu tufaa aariyo oo qoyaan yaru ku jiro wey waxa lagu tufa xadiis sariixan waa kugu soo sugnaatay candhuuf inta lagu tufo farta oo adlada lagu mudo markay labadaas israacaan in meesha jiran la saaro iyadan oo nabigu yidhi candhuuftaas dadka iyo turaabtaas aa ilaahay ku caafina qofka saas daraaddeed qofka haddaad qur-aan ku akriydo waa inaad ku tufta nasiib darro waxaa ah qofaad qur-aan ku akrinayn xabad ku tufima meesha aanu kitaabla fadhiyo daldala subax inuu akriya larka hal mar korkiisa wax inuusan gaadhsiina larka qur-aankaas qofka isaga akristay qofkan kuma tufin ah, habad uma qaban qofka tufidu maahan inaad lacag fadhiisato ah, ma ahan in lalaag fadhiisato wuxuuna markay sharciga ka leexdaan waa sii hormaraan waa sii hormaraan ilaa wax la yaablu ka dhashaan maxaa ka dhashay markii hore waxaa la bilaabay sharcigu wuxuu ahaa in qofka marka qur-aanka la akriyo qoyaankaas oo barakadii qur-aanku ku jirta qofka lagu tufay aheed dawaduna saasay aheed waxaa la bilaabay halkaas inta iska fadhiisto dhabarka meel ku muto urafan qur-aan saarayam yam yam yam yam iska akristo waawan to halkaas galeeyahay toodiisa isagaa qaliyaaya hadda qofna wax gaari maaya hadduu rabana tuufr dhihiba mama jus ama xisib ama laba jus ama subax inuu dhammeeyaa dhacdo qofkana hal mar wax uu asagu soo tufay gaari maayo ha la waday waa la waday hadda waaba la casriyey mid kuwa maraykan jooga halkan laga quraan saara hadda Ah, hebel hebel oo yurubta ku nool ama america wuxuu soo codsaday in lasoo quraasa hadda tii iyadii xoogaa lasii hormariyey wa halkaana toddoba wadaad la fariisinaa ym ym ym ym ym garabkiisa laga gabo marka waxaas qur-aan saarmaa ilahay in laga cabsadaa la ilaahay in looga cabsado qofka aad qur-aanka ku akrinaydo qur-aankaas aad akriday ficilkaas aad samayday ayaa qoyaankaas oo qur-aanku maray oo maray oo maray barakadaas ilahay ku caafinay barakadaasa ilahay ku caafinay waa in korkiisa lagu tufo qofka waa in korkiisa lagu tufo marka faatixad akrina waa ku tufa faatixaduna cajaa'ibay leedahay waa suuradda ugu weyn qur-aanka waa suurad aad u cajaa'ib badan waana daw waana daw xanuunba haddaad iska daranta inta biyo lagu tufto xataa waa la cadaabiya korka waa la yskaga tufaa qofkii jiran waa lagu akriyaa waa dawo waana tuf wax lamidana lama arko fakaanaba waxaad moodaa nushida in laga furay min ciqaalin daba waxaad moodaa rati awal lugaha ka dabranay xarigga laga jaray oo iska booday ninkii markuu faatixada ku akriyeyba waa ka dhaqaaji waxaad moodaa rati dabar ku xidhna ciqaal ku xidhan xarigga oo geela lugaha looga xidho dhaadkii in laga gooyaad moodaana dabarkii horuu ka dhaqaaqo ka dulduli fa waxaad moodaa nushida laga furay min ciqaalin daba fandalaqa sayidkii waa tegay yamshi xaal uu iska soconayo wal soconaa maa bihi aysan ku sugnayn qalabatun cilo qalabadu waa cilada uu la gedgadooma aw waa gadooma in qalabadiyaa laga keeno dhinacaanu isku dhiga walaal maa bihi maya nushida waa majhuul waay nushida meeshaas majhuul waay maaha musame majhuul waay nushida nuunka waa la godaa ah, nuunka waa in la godaa sa ah, nashada maaha nushida way marka fandalaqa sayidkii waa tegey yamshi xaaluu socona walxaalu tegey maa bihi aysan ku sugnayn qalabatun ay cilatun cillow la rafto aan lagu erag awel waa kii rafanaya baa dhinac isku dhigaaye qaala wuxuu yidhi raawiga xadiidka warinaa fa awfuu qabiilkii waa u oofiyeen hum saxaabadii juclahum ujradoodii alladii jucligii saalaxuuhum ay saxaabada kula heshiyeen calayhi jucliga ujradii ay kula heshiyeen carigii soddonkii neef ay u soo tiriyeen u keeneen ballankii ugama bixin markii carigii la helay masaladu waa ijtihaad markaas ka hor nabiga kama aysan maqlin sal allahu calayh wasalam waa masale ijtihaad marka saxaabaduna aad waxay ugu jeclaayeen wax walba iska hubsadaan waxay yidhaahdeen xooli waa haynaa waxaana na tusayaa ijtihaadka iyagu inay xalaal noo yihiin horta aan qabanno laakiin yaanaan cunin ilaa nabiga loo tago sal allahu alay wasalam halkaasna xaafid ibn xajar wuxu waxaa laga qaadanaa mucaamalooyin qofaad wax ka gadatay waxbaa ku soo galay wixii waxaan is leedahay waa xalaal shaki ahna waa kugu jiraan waa bannaanta inaad horta qabato ah, horta waa qaban karta laakiin ha isticmaalin ilaa ad xaqiijo haddii markii xaqiiqada la tago ay xalaal noqdaan waa isticmaale haddii ay xaaraan noqdaanna waa celini xaaraan lama qaban karo iyadoo marka horena in la qabtaa xaaraanta ma bannaana laakiin shaygan waxaa kula xoog badan inuu xalaal yahay shaki yaraa kugu jira waa bannaanta inaad qabato Ah. laakiin ma banaana inaad tasarufto sarf u kaadi ha maamulin waa inaad xaqiijido markaad xaqiijido hadday xalaal noqotana markaasaad maamulana haddii uu soo baxo inaysan banaanaynna markaasaad iska celinay laakiin waa qaban kartaa haddii sida daahirka xalaal aad u haysato faqaala bacduhum saxaabadii gabalkood waxay dhan iqsamuu qaybiya faqaala aladii saxaabigii wuxuu yidhi raqaa tufay laa tafcalu ha yeelinina ha qaybinina ha qaybinina laa tafcalu ha yeelinina xataa na'tiya nabiya ilaa aan nabiga u tagno sala allahu calayh wasalam oo fa nadkura lahu nabiga aan u sheegno alladii arrinkii kaana sugnaaday waa kaana taama arrinkii dhacay alladii arrinkii kaana ay waqaca dhacay arrinta dhacday oo ah qur-aanaan ku akrinay qof arina waa ka qaadannay aan nabiga u sheegnay yidhahan sala allahu alay slam yaanaan xoolihii isticmaalin xoolihiyaan isticmaalin fanandura fabisababi an nandura inaan fiirino sababteed maa ya'muruna wuxuu na amraa waxaanaan u qaybsanayn inaan fiirinaan rabnaa wuxuu na amro cuna iyo ha cuninina fanandura fabisababi an nandura inaan fiirino daraaddeed ha u samaynina qaybinta aan fiirinno maa ya'muruna wuxuu na amraa faqadimuu waxay u soo galeen calaa rasuuli ilaahi sala allahu calayh wasalam fadakaruu lahu nabigay u sheegaan arrintii arintii ay nabiga u sheegeen qoladaasaan u martinay waa naga seexdeen sayidkaa laga qaniinay daway u waayeen waa noo yimaadeen intii la maray iyo xoolihii ay qaateen u sheegeen fa qaala nabigu wuxuu ku yidhi saxaabigii ku tufay wamaa yudriika maxaa ku ogeysiine annahaa ana alfaatixata ruqyatu faatixadu inay tuf tahay oo dadka jiran lagu akriyo yaa kuu sheegay adiga saxaabigiina wariyaa kuu sheegay ajaa'ibaad ba leedahay ah uma qaala nabi wuxuu idhi qad asabtu waa asiibteen taqriira laydha marka sidaasoo kale waxaa laydhaha taqriir macnaha nabigii arrintii qiray isagaa qiray oo ka markhaati kacay inay bannaan tahay marka wuxuu idhi qad asabtum sidii feecneeraad asiibteen oo saxda aheed iqsimuu qaydiya wadribuu lii ii yeela macakum la jirkiina sahm ama igu dara qaybta ayagu qalbigooda ku farax macnaha waxyaalaha la cuno waxna waa la laqi karaa weeye laakiin waa laga fiican yahy waxna waa xalaal dayib ah macnaha mar hadduu nabigu yidhi aniga igu soo dara waxay qalbigooda wuxuu ku qancaa waa xalaal dayiboo shaki ku jira intaasuu ka rabaa nabigu sala allahu calay wasalam ah, wuxuu leeyahy igu soo dara tadyiiban liquluubihim quluubtoodu farxad gelina ah, waxay kaloo taas tusaydahaa layidhi qofka hadduu ku farxayo in wax la weydiisan karo waxaan soo ogaanay dadka in wax la weydiista asaalatan ma banaana soomaanaa soomali tan waa ka duwan qofka haddaad ogta inuu ku farxayaba dad weydiisato laba ku farxa hadda fiiri nab wuxuu yidhi qaybiya ama igu daro wax iga siiya macnaha maxaa yeelay farxad weynay farxayn markaas waxay ogaanayaan xoolahan inaysan ahayn wax oo xoogaa iska daruuro iyo hoogaa waa un laga ficaynsahay ee ay tahay xalaal dayiba saasay ogaanaya markaa qofka dadka inta lagu tufo wax laga qaato waa xalaal dayiba wey marka nabi wuxuui iqsimuu qaybiya wadribuu lii i yeela la jirkiina sahman fadaxika nebigu nabiguna waa ku qoslay sala allahu calayh wasalam waxay tusaydaa uu ku qosolkiisaa arrintu inay wanaagsan tahay xalaal tahay aan shaki ku jirin munkar iyo kuma qosno nabigu sala allahu calay qosalka nabiguna gahgah maahna waa dhoolla caddayn ah, qosalka weynoo gahgahga maba qosli jirin laakiin waa dhoolla cadday jiri ama muusaami jir musaw kitaab اmusaaqaat hada maxalu rawa bukhaari bukhaari wuxuu ka wariyey can sacb ibni jaama sacb ibni jathama radia allahu canhu qaala inuu yidhi ina rasuul اllahi rasuulka ilaahi salى اllahu alيه waslm qaala wuxuu yidhi laaxima wax seeraa ma jiro laaxima seere ma jiro seere ilaa lilaahi ilaahay inuu u sugnaaday maahan iyo walirasuuli ximaha waxaa la dhihi jiray waqtigii hore qabla alislaam ninka u taliya qolo oo madax u ah wuxuu samayn jiray ey uu wuxuu saaraa meel buur ah ama dhulka meelaha u dheeroo oo dhulka u sarrayda markaasuu ka dhawaajina dadna waa kala dira dhinac walba qofu u dira eyga dhawaaqiisa ma maqashaa waa marka ugu dambayda meesha ugu dambaydu ka maqlaya istaagu leey dhinac walba eygaas dhawaaqiisu dhulka uu gaaro oo dhan dhulkaas wuxuu le anuu gaar ii lama daaqi karo markii roobda o markaa wax daaqi karo lama arko isaguu gaar u yahay iyo mar kale mid marka roobku doo xoolihiisa dhulka kaluu daaqsanaa dadkuu la daaqa markii dhulka kale dooga laga dhameeyo uu halkaan meeshan kusoo xaraysana oo doogi ugu haray isaga keligiis dadkiina waxba ma haystaan waa dulmi mog markaasaa nabigu yidhi seere ilaahay iyo rasuulkiisma cid kale maya nabigeena suuban sala allahu calayh wasalam seeraha dhulkaa seerkaa waa samayn jiray laakiin asaga xoolo kuwiisa weligiis uma samayn muxuu samayn jiray xoolaha ummadda muslimka ka dhexeeya sida sekada oo kale sekada la aruuriyo iyo xoolaha caamka ummadda ka dhaxeeya oo ummadda muslimka ka dhaxeeya xoolahaasa iska lahaa haddana waa sidaas ummadda dhantooda caamkaa seera waa loo samayn karaa dhanta caamka oo ummadoo dhan ku nacfinaydo xataa dawladdu hadday u aragto maslaxa marka doogu do-o dhulka gobol ka mid ah waa dhihi karaa dhulkaas lama daaqayo ayagu xoolama daaqsanayaan ma la daaqi karo qaybtaasa la daaqo hadhow markii doogaasu dhammaado aan loo baxsanay haye haddaa fasaxay ha la wadataa ama xoolo ummadda ka dhaxayd hadday jirto haa laakiin qofka madaxda ah uma bannaano xalaal uma aha inuu asagu meel gaara ah oo doog ah ma aha beer maaha meeshu waa meel nag ka baxayo meel gaara ah oo doogu ka baxo naqu ka baxo oo xoolahaaga aad ku xaraysato ama aad naqa ku yaalla gadataa waa xaaraan qadcan mana bannaan ma bannaano ilaahay iyo rasuulkiisa cid aan hayn seero male inaad dadkana dooga la daaqdo adigana meel meeshaana kuu xaraysan tahay oo ama xoolahaaga aad daaqdaa ama aad gadato waa xaaraan ah, beer hadday meeshu tahay badarku beer haddaysan beer ahaynna waxa weeyaan waa gardaro wey laaxima lama tanwiininayo ximan maahan laaxima seere ma ahaanin jaa-izun mid bannaan ma ahaanin ilaa lilah ilaahay inuu sugnaaday maahan iyo weli rasuuli manaa rasuulkaa seeraya rasuulkun ilaahay dartiisa uu seeraya hadda ee asagoo xoolo kuwiisa ma daaqsan weligiis weligiis ma daaqsan rawa albukhaariyu can abi darin radia allaahu canhu qaal kuntu waxaan ahaa maca nebi nebiga la jirkiisa sala allahu calayhi wasalam falamaa absara markuu nabigu arkay yacni uxudan buurta uxud weeye buurta uxud nabigu markuu arkay sala allahu calayhi wasalam qaala maa uxibu ma jecli annahu buurtaanu taxawala inuu u wareego isku bedelo lii aniga xaalu ii sugnaaday dahaban dahab dahabkaasoo yamkuhu uu ku nagaanaa cindii agtayda minhu dahabka xaalu ka mid yahay dinaarun hal shilin fowqa alaain saddex habeen ka badan nabiga sal allahu alay slam buurta uxuudu arkay buurta uxuud waa buur aad u weyn ilaa toddoba kilomitray saas ugu fadhidaan buurtaas nabigu wuxuu yihi sala allahu calay wasalam ma jecli dhammaan inay dahab ii noqoto oo dahabkaas aniga aan meel dhigto dhan sadaqaysanayo haa laakiin saddex habeen inay isoo marto ayadoo hal shilin ii taallo ma ku faraxsanin ma ku faraxsanin marka taasna waxay ku tusaydaa nabiga sala allahu calayh wasalam zaahidnimadiisa iyo adduunye jacaylka sida uga fogaaday oo usan adduunye iyo rabitaankeed midna ugu jirin taasay ku tusayda kuma faraxsanaa lahayn buurtaas inta dahab la iga dhigo saddex habeen gudahood hal shilin inuu iiga yaallo saas wey ma rabo ilaa diinaaran hal shilin ma ahane diinaarkaasoo arsuduhu aan u diyaarinaa lidaynin dayn diinaar aan isleeyahay dayn qofkugu lahayo hadda maqan meel u dhig kaas meel waa dhigana laakiin saddex habeen inay soo marto oo hal diinaar ii yaallo oo qof dayn ugu leh aanay meel u dhigayn kuma faraxsan sababtiiu sheegaa marka fiiriya nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam uma qaala nabigu wuxuu yidhi ina alakfariina dadka xoolaha badan humul aqaluuna waa dadka ajarka dadka xoolaha badan waa dadka ugu ajarka yar dadka aakhirada ugu xisaabta adag ilaa man qof maahane qaala yidhaahda bilmaali maalka haakadaa sidaas wahaakadaa sidaas wahaakadaa sidaas wa ashaara wuxuu ishaaray abuu shihaab waa raawiga xadiiska wariyey abuu shihaab wuxuu ishaaray beyna yadaya hortiisa wa can yamiinihi midigtiisa wa can shibaalihi bidixiisa haakadaad yufasirhaa dadka xoolaha badan ilaahay siiyey waa dadka aakhira ugu ajarka yar xagga hawaabka ayagaa ugu ajar yar ayagaana ugu xisaab adag marka laga reebo qof inta xoola ilaahay siiyey dariiqyada kayrka aad ugu bixiya wujuuhda kayrka sadaqada qaraabo xidhiirinta masaakiinta agoomaha masaajidda madaarista qur-aanka kuwa cilmiga duruuqda diinka ilaahay koryeelidiis qofka duruuqda qayrka xoogga ugu bixiya kaasi kuma jiro kaas waa dadka kuwa ugu fadliga badan ka midi oo waa soo marnay laa xasada ilaa fi ah, waxaana ka mid ahaa rajulun aataahu llahu maalan fasalladahu calaa halakati fi lxaq marka qofkii inta xoola badan alla siiyo haddana xoolihii ku dhegan oo duruqda iyo albaabada qayrka aan aad ugu faraqin oo si aad u ballaaran aan ugu bixin waa qofka dadka ugu ajirkaya inaad saas yeeli doontiina ma ogi adugu oo haddaad tidhaahdo anugu hadda dariiqaas kaasaan rabaahe waxa weeye lama hubo maalku waa imtixaan wanablukum bishari wاlkhayr fidna ilaahay weyna wuxuu leeyahay kayrka iyo sharta labadaba waa imtixaan labadaba waa laku imtixaana dadka qofka marka xooluhu soo gelayaano waxaa dhacday aad xoogaa sadaqada ay u fududahay marka xoogaa ay bataan laxjalladu waa xoogaabe marka dambe inuuna bixi waaya dad ilaahay inta siiyey ilaahay waafajiyey duruuqda qayrka inay ku hurgufaanna waa la arkay waana kuwaas hadda kuwii aan la yidhi waa dadka la majeersado ayaga wax lamida aan la arag marka sidaasuu nabigu yidhi sal اllahu calيه wasalam ina alakariina dadka xoolaha badan humulaqaluuna waa kuwa hawaabka yar ilaa man qof maahane qaala yidhaahda bilmaali macnaha facala ku sameeya bilmaali haakadaa wahaakadaa sidaas iyo sidaas macnaha midig iyo bidic iyo horay u bixiya waashaara waa ishaaray abushihaab bayna yaday hortiisa wacan yamiini midigtiisa wacan shibaali macnaha dhinac walba albaabada qayrka iyo duruqda qayrkao dhan ku bixiyo wey nabigu wuxuu ihi wa qaliilun maaha dadka saas yeelana waa yeli dadka xoolaha leh inta aad u bixi doonto xoolahooda oo duruqda qayrka aad ugu bixi doontaana waa in yar waa in yar ee inta badan dadka xoolaha badan waxooda waa ku dhegan yihiin waay wa qaala nabigu wuxuu yidhi makaanaka wuxuu la hadlaa nabigu abidar ilzam makaanaka wey meeshaada joog u yidhi markaasuu nabigu ka teg makaanaka u yidhi macnaha ilzam makaanaka meeshaada joog wataqadama nabigu waa horay maray waa hor maray hayra baciidin meelaan fogeyn horay uga socday xoogaa meel aan fogeyn wuxuu yidhi abudar fa samictu sawtan dhawaaqaan maqlay dhawaaqaan maqlay fa aradtu waxaan doonay an aatiya nabigaana u tago maxaas yidhi ama nabiga xoogaa culays ku ama nabiga u tagtaa marka arrintaas ugu soo dhacday uma dakartu qowlahu nabiga hadalkiisiyaan soo xasuustay ou yidhi makaanaka ilzam makaanaka meeshaada joog xataa aatiyaka ilaa aan kuu imaano tiya igu soo dhacday amarkii nabiga inaan qaato sala allahu calayh wasalam oo meeshayda jooga marka aad ay u jireen amarka nabiga sala allahu calayh wasalam falamaa jaaca markii nebiga ii yimid nabigii marka waa u yimid mar dambe markii nebiga ii yimid qultu waxaan idhi yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayo alladii samictu aladiidu waa qadar mubtadiya maxduufa maladii samictu muxuu ahaa shanqartii aan maqlay muxuu ahaa dhawaaqii aan maqlay dhawaaqaan maqlay aan idhiyu alladii samictu maladii kii muxuu ahaa samictu aan maqlay ow qaala wuxuu yidhi asawtu dhawaaqii muxuu ahaa alladii dhawaaqii samictu aan maqlay qaala nabigu wuxuu yidhi wahal samictu oo ma maqasho ma dhawaaqaas ma maqlayday uu nabigu yidhi sala allahu alay slam qultu waxaan idhi nacam haa qaalana wuxuu yidhi ataani jibriil markuu jibriila ah ii yimid calayhi salaam fa qaala wuxuu yidhi man maata qofkii dhinta min ummatika ummadaada xaal uu ka mid yahay laa yushriku billaahi ilaahay xaal uusan garab dhigay shay-an shayna dakhala aljannata jannadu gala qof kasta oo ummatul muxamed ka mid ah oo dhinta asagoo iyo tawxiidka fadligiisa soo ma jeedin shirkiga xumaantiisa horayna waa u soo marnay xadiiskii abu hurayra nabiga markii uu weydiiyey salawaat wasalaamu calayhi man ascadu nnaasi bishafaacatika yowma alqiyaama waa qofkee qofka ugu nasiib badan shafaacadaada inuu aakiro helo nabigu wuxuu yidhi man qaala laa ilaaha ila allaahu khaalisan min qalbi waa qofka laa ilaha illa allahu yidhaahdaa asagoo waxba ku daray oo barax tirayo oo qalbiga ka darax tirayo aan ilaahay cid kale garab dhigay tanna waa marka jannada ilaahay waa gelayaa qofkii shirki beri ka noqdo idan qof kastoo muslim waa inuu ogaadaa musiibada ugu daran cudurka ugu daran sharta ugu daran waa shirki in ilaahay cid la garab dhigo alliya fulaanow ha dhihi alliya awoowow ha dhihi alliya ayeeyoy ha alliya boqorradii laga caananugay ha allow dhe alle cidna wax lama maamulato ciidan iyo erge uma bahno waa alle waaxid ah keligiis wax walba awood u leh allow dhe keligiis markaad baahato keligiis ha kugu soo dhaco markaad cabsato keligiis dantaada keligiis u sheego cid kale ha garab dhigo id kale nadar ha ka geli haddaad nadarba gelaydo alla ka gal cid kale nadar ha ka geli shardi ha ka xihan ha rajaynin cid kale ha isdhihin culayska ku hayda cid kalea wax ka qaban doona asaga raje ha ka cabsan cid kalea ku dullaynayda haysdhiin cid kale ha rajayn isaga raje cid kale ha ka cabsan isaga ka cabsan cid kale ha barin isaga bari cid kale ha tala saaran waa xaqiiqo adduunkana waa kugu cisayna aakhirada waa kugu badbaadinay qurtu waxaan idin nabiga dhaha sala allahu calay wasalam nabiga dhaha qultu waxaan ii nabigu oo aan jibriil ku idhi sida riwaayadaha gobol ku soo arooray saxiixulbukhaari iyo muslim labadaba riwaayadahooda waxaa ku sugan qultu anaa ku idhi lijibriil jibriila waxaan ku idhi wain facala kada wa kada hadduu saas iyo saas sameeyana waxayna ahayd wain zanaa wain sara hadduu zinaysto oo waxaba ka waran shirkina beri uu ka yahay qaala wuxuuhi nacam janno waa gela laakiin janno waa gelaa macnaheedu maan horuu ka gelaa markaas qofka hadduu shirki beri ka noqdo oo tawxiid ku dhinto waa la hobaa inuu janno gelaa laakiin isagoo zino wata oo waxaday hadduu tago fa huwa taxta mashii'at illah ilaahay mashii'adiisuu ku hoos jira in shaaa cafaa canhu hadduu doono ilahay inta u cafiyo hore ka jannada wa in shaaa cadabahu hadduu doono inta cadaabo kadib ka soo bixiyu jannada gelina marka jannada waa la hubaa inuu ku dambaynayo wey macnaheedu waa la hubaa qof shirki ka beri ah waa la hubaa inuu janno ku dambaynayo ama horay ilaahay ha ka geliyo inta iska cafiyo ama inta soo cadaabo ka gooyo dembigii ha geliyo laakiin jannada waa la hubaa marka dambe inuu gelaayo laakiin qofka shirki hadduu ku dhinto oo shirki akbara ah naaru ku waaraya iska daa janne weligiisna ka soo bixi ma markaa qofka wax uu ka boqo waxaa ugu weyn shirki bal qur-aanka fiiriya in allaha laa yakfiru an yushraka bi ah, ilaahay ma u dhaafo in loo shariig yeelo sinaba qofka ugu dhaafi hadu hadduu u shariig yeelo wayakfiru maa duuna daalika liman yashaa laakiin shirki dunuubta ka hoosaydoo dhan qofkuu doonana waa u dhaafaa qofkuu doonana inta ka gooyuu kadib janno geyna wax allo wixii shirki ka hooseeya sowma jeedi marka shirki wax lamiduhu ah, ma jiro tawxiidka fadligiisuna aad u weyn kitaabu اmadaalim haadaa kitaabu taxriimi اmadaalim dulmiyaalka in la xaaraamtinimeeyey kitaabkii ka hadlaayo wey rawa bukhaariy bukhaari wuxuu ka wariyey can abi saciidin اkhudriy radi allahu canhu can اnabiy nabiguu ka wariyey salى اllahu calayh wasalam qaala nabigu inuu yidhi iyaakum waljuluusa can iduruqaat ka digtoonaada fariisashada la fariisto wadooyinka meelaha maqaayadaha hortooda biibitooyinka hortooda laamiyaalka wadooyinka meelahaas fadhiga ah iska daaya ha fadhiisanina saasaa nabigu ku yidhi sal sababtoo ah meeshaas waxaa dhici karta waajibaadka ku koraya markaad fadhiisato inaadan guda karin waxaa dhici karta xaaraan inaadan iska ilaali karin meesha marka la fadhiisto fadhi ku diridaa bilaabana sheekaa bilaabane xan aa soo geli waana halaaga qofka mus waxaa halaaga dadka waxaa imaana waddaad fadhidaa dumar aan xijaabnayn inaad aragto isha ku dhufato waa dembi waxaa imaana waa la dulhaama waa la qaylinaaho waa la sheekaynaahe qofaa ku soo maraa waa ku salaama maqliba maydid salaantii ridi maydid waana waajib laga tegay marka waajibaadka ku saaranna ma guda kartid munkarkana iskama wada ilaali kartid marka marka horeba fadhiga iska daaya waddooyinka saasuu ku yidhi iyaakum waljuluusa ka digtoonaada fariisashada cala duruqaati wadooyinka la fari carabtuna sidaa dadkeenna oo kale ay u fariisan jireen sidaa soomaaliya digtooyinka u dhaa alaa maqaayadaha loo dhoobay saasay u fariistaan fa qaaluu waxay idhaahdeen maa lanaa buddu waxay dhahan rasuulka allow kama maaranno kama maaranno inamaa wax kale man hiya majaalisuna waa meelaha aan fariisanno nataxadau fiiha waa ku sheekaysana rasuulka ilaahay o ta ayaan ku sheekaysanaa oo meesha lagu kulmo oo laysku arko kama maarano rasuulka ilaahayo marka marka hore ta laftirkeeda waxa weeyaan sida fiican u sheegaya maaha inuu leeyahay waa xaaraan ka digtoonaada uu yidhi ma dhihin waa xaaraan ka digtoonaada uu yidhi ma dhihin waa xaaraan marka waa laga fiican yahay waay markay yidhaahdeen kama maarano qaala nabigu wuxuu yidhi fa idaa abaytum haddaad diiddeen ila almajaalisa fadhiyaalka maahane fa acdu dariiqa waddada siiya xaqaa xaqeeda waa yahaye waddada xaqay ka imaana xaqa waddada iska bixiyo qofka meelahaas fadhiista xaqaa kor saaran xaqaas bixiyo fa acduu siiya adariiqa waddada xaqahaa qaaluu saxaabadu waxay yidhaahdeen wamaa xaqu dariiqi dariiqa xaqiisu muxuu yahay qaalad wuxuu hi qadulbasari kow isha waa inaad laabto waddada ishaa iska dhigan waxa weeyaan dumaraa maraya dumarkaas ajnabiyay kaa yihiin qaar badanoo ka mid ah ma xijaabna gabar xijaabnakaas marayda moogta cawro maba ka muuqata alxamdulilah laakiin qaaran soo mara aan xijaabnay nabiguna sala allahu calay waslm xadiiska saxiixmuslimka wuxuu yidhi ishaanu waa zinaysataa zinadeeduna waa haweeney ajnabi kaa ah inaad fiirido soo ma jeeda waa musiibo waa dembi weyn aayad qur-aana ilaahay samada ka soo dejiyey ishaas inaan lagu fiirin dumarka islaameed waqul lilmu'miniina yaqudu min absaarihim wayaxfaduu furuuja waa aayad qur-aan waxayna culummada muslimiintu sheegaan cilmiga la halmaamo fahmada daciifkaa asbaabaha keena kow ay ka tahay ishaas la sii daayo waxyaalaha quluubta madoobeeyey ka mid marka indhihiinna laaba ha fiirinina dumarka ajnabiga ininka ah waa o labo waa kaful adaa dhibkane difaaca dhibka waa maxa xanta haddii meesha la fadhiisto waxaa dhacda dad muslima hilibkiis in la cuno reer hebelaa lagu fidaa hebelaa lagu fidaa waa baxee bahashu way sii dhiibeen way sisii furfureen waxaa la rabaa inaad tidhaahdo may markii xan hadalku aad aragto inuu gudbay aad tidha soo celi maya anuu taas in kulama jiro reer hebel wax kula laga sheego kuma jiro hebel oo qof muslima wax laga sheego kuma jiro dantaydaan ka sheekaysana ah, ganacsiga iyaga iyo danaha iyaga kale iyo hawlaha annagana kuseeya aan ka hadalna laakiin muslim hilibkiisa la cuno maya waa inaad munkarkaa hor istaagtaa markaad aragto in sheekadu seetada goyday xuduudda alle laga gudbay eli waxaad tiraa maya joojiya xanta daayi danaha iyaga aan ka hadalna waa xaq kale wa raddu salaami salaamtoo la ridiyo dadka muslimkaa ku soo maraa sheekadu yay kula tegin asalaamu calaykum qofkii kuda wacalaykum salaam waraxmatullah afar wa amru faritaan bilmacruufi wanaagga la faro wanaagga dadka u sheeg maalan salaadiyaa la gaaray masaajidkaa laga addimaa midka maqaayadda biirtada muxuu rabaa inaan laga tegin salliyo meesha dhiga waa isbaaro masaajid salligan haku tukan orad masaajidka aad dadkana waxaa tiraa nakeen masaajidkaa la soo aado wanaagga dadka fara meeshaan lagama adilo qofka raba ilaahay markuu hortago inuu farxo shanta salaadood ha ku tukado meesha laga addimo maqaayadan meel laga addimo maaha salligan yarka maqaayaddan lasoo agdhigaayo ha ku tukani ha ku tukan aad masaajid shanta salaad meesha muuminka looga yeera aad marka dadkana u sheego kaliga ha dhaqaaqina waxaa tira war soo bax waa la addimay dadka wanaagga u sheeg waa nahyun reebid canilmunkari munkar kala reebo wixii munkar aad aragto oo haddee waddaad joogtaa dabaa isdili kara xataa meesha intaad fadhido dadaa laba qofaa isku baxsane dadaa iscaaya dadaa dad xamana munkarkaas waa inaad tabartaada reebta ka daayo ha xamanina ha isdilinina ha iscaayinina munkarka waa inaad u taaganta shaqadaadii waa waa waajibka alla ku saaray waa waajibka alla ku saaray rawa الbukhaariyu can cabaayata bni rifaaca bni raafic ibni khadiij can jaddihi awowgiis wuxuu ka wariyey raafic ibnu khadiij wey awow raafic ibnu khadiij cabaaya ibni rifaaca ibni raafic ibni khadiij can jaddihi awowgiis raafic ibnu khadiij wuxuu ka wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahayn waxaa dhahaya raafic ibnu khadiij maca nebiy nebiga la jirkiisa sala allahu calayh wasalam bidilxulayfa meesha magaceeda laha dilxulayfa waa meesha magaalada madiine marka laga soo xajinaayo laga soo xirto xajka iyo cumrada meeshaas wey meeshaasaan ku sugnayn fa asaaba naasa dadka waxaa asiibay juucun gaajo gaajo daran ayaa dadkii asiibtay fa asaabuu waxay heleen ibilan waa qanaman waa gaala lala dagaalamay qaniimaa la helay qaniimaa la helay geel iyo ari oo qaniime ah geela iyo ariga marka waa qaniimada intaan la qaybin ma banaano in la cuno ma bannaano in la cuno ilaa la qaybiyo waxa banaan gaajo hadday kugu dhegan tahay goob dagaalna la joogo gaal iyo muslim muslim dagaalamaya lagama hadlayo gaal iyo muslim dagaalamaa goobtiisa la joogaa gaajaa kugu dhegan cuntada bisilaa kuu bannaan inaad cunto laakiin neef geela ma qala kartid arina ma qala kartid dadka gaajaa ku dheganeeda waa la qalay xooli fiiri fa asaabuu dadkii waxay heleen ibiilan geel iyo waqanaman ari qaala wuxuu yidhi raafic ibnu khadiid wa kaana nabiyu nabigu sala allahu calayh wasalam fii ukhrayaati lqowmi dadka meesha ugu dambayda saasaana sunna qofka mas-uulka ciidanka wada meesha ugu dambayda ciidankuu soo socona saasay sunnada nabigu ahay ragga meesha ugu dambayda uu soo socday nabigu sal اlahu alيه waslm halkaasuu ku sugnaa wa kaana nebiyu nabigu sal اlahu alيه waslm wuxuu ku sugnaa fii uqrayaati اlqowmi ragga meesha ugu dambayda facajiluu waa degdegeen dadkii wadadaxuu waa qaleen wa nasabu lquduura dheriyaalkiina dabkay saareen ta markiiba geel iyo arag iyo qanimada qaar la qalay ay dabka ku tuureen dugsiyadii oo la karina markii arrintii loo sheegay faamara nebiyu nabiga amray sala allahu calayh wasalam bilquduri dheriyaalka in la daadiyo fa ugfiyad waa la daadiyo nabigu ha la daadiyo shayga haddii uu xaaraam yahay lama cuno naara ku cuna jirkaaga hadday jirkaaga gasho gaajo kastaa jir mar haddaan naftu dhacayn oo baktigu kuu xalaal noqon ma la ogola marka ma dhe waa layska un hadda waaba la kariyey ha layska cuno ma dhihin maadaama xoolahan ayadoo la qaybin ayadoo la qaybin maadaama dadka lagu shubay hilibisilna si loo qaybiya lama arko ilaa qaniimada si loo qaybiya ilaada laakiin hilibisil qaab loo qaybiya lama arko oo sidii looma qaybi karo nabiga sal اlahu alay waslama wuu taziiri taziira la arrintaasoo kale ha la daadiyo ha la daadiyo ayuu yidhi marka wuu amray faamare nebigu nabigu waa amray sal اlahu alيه waslm bilquduuri dheriyaalkii oo digsidii wax lagu karinayay way faugfiad waa la daadiyey uma qasama nabigu waa qaybiyey facadala wuxuu la simay casharatan toban oo min alqanami ari ah bibaciirin neef geela markuu qaybinayey waxaa la rabaa neefka geela meeqaa lagu qaybina toban ariyuu ka soo qaado toban ariyuu u dhigmaa uu neefka geela toban ari uu u dhikama marka ama hal qaado ama toban ariga qaado saas u ka yii tobanka ariga iyo hal a laysla dhigay xoolaha marka hadday dadka ka dhexeeyaan layskama cuni karo bilmunaasaba hadda mas'aladeedii ma joogno laakiin waa musiibo aad u ballaaran oo dalka ka jirta waxaan rabaa inaan baraarujiyo xoola isku daran oon la qaybin lama cuno kuwa ugu daran ee annaga hadda dalkayaga ku faafa waxay yihiin marka qof dhinto xoolaha soomaalidu waxma dhaxladaan sida badan waa la iska cunaa waa la iska cunaa caruurtii mid jaamacadu dhigtaa dabaddaa saddex boqoloo dollara bishii ku baxdo midna waa cunug yar oy dhacdo bishii soddon dollar inuu biisho lamana dhaxlin kaas waxaa dhacda jaamacadda inuu ku dhammeeyo soddon kun afartan kun oo dollar u qaato fiil kanuna waxaa dhacda intuu kaasu soddonka ku la qaayay cunugan yarkaa waxa ku baxay kun dolar inaysan dhammayn hadhowna markii la rabaa la dhaxlaa la dhihima kana wax gaara qaata waa dulmi iyo baqi waana maalka agoontoo la cuna waana naar ma banaana maal agoon in iska cuno ayadoon la dhaxlin qoyska iskalu ma cuni karaan ayadoon la dhaxlin waa in la dhaxlo ee xisaab lagu cuno kii badsanayaana xisaabtiisa ay ku badato xisaabtiisu waa inay ku badato kii wax baranaya xisaabtiisuu ka barana kii waxa weeyaan badsana xisaabtiisuu ka badsana kii yaraysana xisaabtiisaa lagu yarayna maahane iskaga soo dheg sidii waagii odagu noolaa maya waa dulmi waa maladoome in aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman inamaa yaakuluuna fii buduunihim naaran wasayaslawna saxiira waana waxaas waxa gubaya dalka maalka adoonta maba dhintay qofku maya dhaxalba lama arko sidiiga la iskaga wada sidiiga la iskaga wada marka maalka ummadda ka dhaxeeya lama cuno ilaa la qaybiyo ma la cuno haddii la cunayana xisaabaa lagu cuna ah. xisaab qof walba tiisu ku socoto inta laga gaarayo qaybinta ah. oo qofku kii badsadana xisaabtiisa uu badsanayo kii yaraystayna xisaabtiisa uu yaraysanayo meeshaas wax badanaa ku dayacan xuquuq badanaa ku lunsan maal agoomaydo badanaana lagu laqay meeshaas facadala nabigu wuxuu la simay casharatan toban min alqanami cari ah bibaciiri neef geel ah fanadda waa cararay minhaa min alibili geeli xaalu ka mida baciiru neef hal neefoo geeli ka mid aha cararay oo orday fa darabuuhu dadkii way raadiyeen fa acyaam wuu daaliyey waa ka samreen inay soo qabtaan wa kaana fi lqowmi ragga waxaa ku sugnaa khaylun fardo yasiiratun yar fardahana fardo qaba kara ma ahayn fardo yara fardii waa qaba waayeenoo fardo yaryara ahaay waa cararay neefkiina waa baxsan ah meel haddii aan la qaban faahwaa wuxuu ula qastay rajulu nin rajulkoo minhum raggii ka mid ah bisahmin leeb sida ugaarta loo toogto nina inta fallaar ula istaagayuu ku dhufto sida ugaarta loo dilo ilaa waa ugaare ugaarku waxaa loogu dilaya sba xooluu ahaayo laakiin wuu cararaayey isaga geelaya ugaarta waa isku mide bismi illaah nab khalaas hadduu kuugu dhinto ama calool ha uga dhacdo ama garab ha uga dhacdo bismillaahi yaa laleeyahay marka la ridaayo waa xalaal isagoo mayda haddii loo tago neefka bismillaah aa laleeyahay faawaa waa ula qastay rajulu nin rinkaasoo minhum ka mida dadkii bisahmin leeb faxabasahu llahu ilaahay baa qabtay oo leebkiina ilaahay ku dhuftay ilaahay baa qabtay uma qaala nabigu wuxuu yidhi kadib nabigu qaaciduu ka dhig wuxuu yidhi inna lihaadihi lbahaa'imi xoolahan awaabidda kuwa carara u sugnaadeen xoolaha waxaa ku jira qaar carara awaabidaasoo ka awaabid ilwaxshi duurjoogta cararideeda la a duurjoogta kuwooda carara la sida biciidka iyo goroyada iyo sagaarada ay u cararaan xoolaha kuwa saas u cararaa ku jira famaa neefkii famaa neefkii qalabakum idinka qaalib noqdaa minhaa xoolaha xaaluu ka mid yahay fasnacuu bii ku sameeya haakada saas neef alla neefka idinka carara qaba weydaan toogta ila ah, neefka ma laga sabra ah, waa ujeedda hortaadu kusii carara waxaad haydoo huba inta ula fadhiisatid bismi llaahi dheh ku kala goo ah, haddaad ugu tagto asagoo nool mudida ku qalo surka ka qaf asagoo maydaada u tagtana de wadig bismi illaahi waa mudidaadii saas kaliyan maahane ceel hadduu ku dhaco hadduu ceel kaaga dhaco lugtu koraydo maxaad samaynay lugta ka dhawraci bismi illaahi lugtaa laga qala ee maahane ma u dhammaantay madaxiiga hoosey ma dhehe maya lugta laga qaada bismi illah inta tiraadu meesha aad heli karta ka qab meel alla meeshaaad heli karto oo aad ka qali karto ah, bartaasaa laga qalaa meeshaad adugu awoodo mar haddaada neefka adugu maamulo karin unta meel dhigata surka ku dhufan karin ee waa cararay ama waxawy madaxuga fooraro ceelkuna waa ceel yar ah, surkii lagama soo qali karo ma ahan ha baktiyo waa inaad taqaana xoolaha famaa qaradakum wax alla wixii idinka qaali noqda minhaa xoola xeelay ka mid yihiin fasnacuu ku sameeya bihi neefkaas haakadaa sidaas fa qaala jaddi awowgay waa raafic ibnu khabiij wuxuu yidhi innaa annagu narjuu waxaan rajaynaynaa ow nakhaafu waxaan ka cabsanaynaa alcaduwa cadow qadan berri waa shaku raawi inuu yidhi waa rajaynaynaa rajaduna cabsi waa noqotaa laftirkeeda cabsi noqotaba waxaan rajaynaynaa narju waxaan ka cabsanayna wey macnaheedu waxaan ka baqaynaa cadow qadan berri cadow gaalo soo socotaa la sheegay berri inaan cadowgii la kulanno saasaan u malaynaynaa saasuu yidhi cadowgii inaan berri kulanno walaysad macanaa muddan midiyana ma haysanno waa dee dagaal haddii laga xoolahaasaa hilib ah marka xoolaha xaan ku qalaynaa wey wa maahan cadow waxaan iskaga dhacayna laga hadli ma xoolaha berri dagaal aa la gelaa dagaalkii markii la galo hadhow untaa la rabaa xoolahana la haystaa wax kale lama hayo maxaan xoolaha ku qaraynaa middi ma haysanee middiye ma wadanee saas wey macnuhu walaysa macanaa la jirkeenna muddan middiye ma ahanin waa jamcu mudyatin middiye ma ahanin la jirkeenna afa nadbaxu wax ma ku qala karnaa bilqasabi qasab qasab geedka qasabkaa ma ku qali karnaa xoolaha daan middi weyni qaala nabigu wuxuu yidhi maa anhara dama wax alla wixii dhiig keena wadukira smullaahi calayhi bisinka cagana lagu sheego fakuluuhu cuna war midi kaliya wax laguma qalo yaa ku yidhi wax alla wixii neefka dhiig ka keena bismi illaahina la yidhaahdo labadaa shardi adugu fiidi dhiigna ka keen bismi illaahina dheh cuna waa xalaale laysa sinna iliga maahane iyo wadufa cidida laakiin ilig iyo ciddi labadaas wax laguma qala karo waa xaaraan wixii lagu qala ah. ciddi wixii lagu qalaana waa xaaraan wixii lagu qala dad hadda ciddiyo weyna jira waxyaala yar yaroo la qalaana waa jiri hadda feeran ilmo dhashay oo oo ri waxar ay dhashay qof ciddiyo weynaaha waa dhici karta ciddida ku gooya soo maha ha waa bakti ciddi wixii lagu qalaa waa bakti iligna iligna wixii lagu qalaa waa la haduu rabo ilig maroodi ha aado ilig weynu noqon karaa mog ilig weynu noqon kara wixii ilig weyn iyo ilig yar wixii ilig lagu qalaado waa bakti laysa sina iligga iyo waduufa ciddida maahane nabigu sala allahu alay slam markaa ma iligii iyo ciddidiiyu qaacido weyn uga sheegoo faa'iido badan wuxuu yidhi wasauxadiukum waa idinkaga warrama can daalika arrinkan aan diidayna waa idiin sheega oo ciddida sababta loo diidaa iyo iligga sababta loo diidaa ama sinu iligga fa cadmu waa laf iliggu waa laf halkaas culammadu waxay yidhahdaan laf oo dhan wax laguma qari karo maxaa yeelay nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam neef kasta oo marka la qalaayo bismillaahi la yidhaahdo jinniga mu'miniinta ah ee ilaahay markii hilibka laga cuno laftaas hilib u saara marka haddaad neef ku qashana lafti waa najaasoobi saas darteeda lafaha laguma istajoog karo ma bannaana in kaadida iyo saxrada la tira nabi wuxuu ku yidhi walaaliina ka najaasiniin maahan jinniga gaalada jinka mu'miniinta ah neef kasta oo bismillaahi lagu qalay laftiisa markii insigu ka dhammaysto aa ilaahay hilib u saara marka lagama najaasaynay neefka dhiigga dhiig rubdaadka hunguriga ka daatana waa najaas daad ku qalato waa ka najaasay marka lafaha oo dhan wax laguma qali karo wa ama dufuru ciddiyaha miya wa ama dufuru ciddiyaha fa mudda alxadashati xadashadaa wax ku qalat xadashadaa wax ku qalan jirta ciddida marka haddaad wax ku qaato maxaa ka imaana tashabuh bilkufaar gaalaad isku ekaysida marka halkaasna maxaa laga qaatay wax kasta oo gaalada u gaara waa xaaraan in lagu daydo dhaqankii gaala u gaara waa xaaraan waa xaaraan in laisku shabaho nabiguna sala allahu alay slam wuxuu yidhi dadka isku ekaysiya gaalada ummaddayda ka mid maa ayagay ka mid yihin marka labada cilo loo diiday saasay kala tahay wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allahu wasalam wbaaraka calaa nabiyina moxamed